الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد waay waxaynu ka bilaabaynaa aayadda boqol iyo toddoba ee ka mida suuradda la yidhaahdo suuratu tawba waay boqol iyo toddoba waxaynu ku dhex jirnay aayadihii ka warramaya munaafiqa qofka meel laga xanuunsado halkii u khatarsanayd ka buka waa qalbigee aayadihii ka warramaya baynu ku dhex jirnay iyo taariikhdoodii foosha xumayd iyo munaafiqa mu'aamaradiisu inay aada u badantay oo diin buu ku soo gabanayaa waxa uu ku soo gabanayaa qabiil waxa uu kusoo gabanayaa maslaxad dhan walba bal hadda iyagoo meelihii ay soo geli jireen meel ka mida ku soo gabaday munaafiqiintu ayaa halkan ilaahay uu kaga warramay fa qaala tacaala waaladiina buu ilahay yidhi wahum munaafiqiintu aladiina kuwii weeye ittakhaduu samaystay masjidan masjidku sheeg bay samaysteen munaafiqiintii madiine ka agdhowaa maxay u samaysteen diraaran si ay dadka ugu waxyeeleeyaan wa kufran iyo xarun gaalnimo wa tafriiqan iyo kala kaxayn bayna almu'miniin dadka mu'miniinta ay kala eryayaan wa irsaadan iyo isagoo dhufaysu ah liman mid xaaraba allaaha wa rasuulah ilaahayo rasuulkiisa la dagaalamay min qabl horay walayaxlifunna waxay ku dhaaranayaan markaad weydiiso in aradnaa umaanaan jeedin meesha aanu dhisnay ila alxusnaa wanaagunba baan uga jeednay wallaahu yashhad ilaahayna wuxuu markhaati ka yahay innahum la kaadibuun inay beenaalayaal yihiin laa taqum fiihi abadan meeshaa masaajidka ay ku sheegeen ay dhiseen ha istaagin laa taqum fiihi ha istaagin abadan weligaada lamasjidun masaajid usisa cala taqwa alla ka cabsi lagu saleeyey lagu bineeyay min awali yowmin maalintii u horraysayba axaqu ku habboon taquuma fiihi inaad istaagto ood ku cibaadaysato maxaad ka dooni kaa kale fiihi rijaalun rag baa ku dhex sugan masaajidka alla ka cabsiga lagu bineeyey yuxibbuuna an yatadaharuu waxay jecel yihiin inay nadaafad qaataan ay ishagaajiyaan wallaahu yuxibu lmudahiriin ilaahayna wuxuu jecel yahay kuwaa nadiifinaya qisadani waxa ay la xidhiidhaa faldembiyeedkii munaafiqiintii madiina rasuulku sala allahu calayhi wasallam markuu madiine tegay sidaynu horeba usoo xusnay waxaa ku badnaa nasiib wanaag dadka dhallinyarada ah dadku markay daayar yihiinna isbedelka maskaxdoodu uu dhow yahay laakiin dadku markay dad waawan yihiin wixii ay man shaba calaa shayin shaaba calayhi baa la ydhaa qofku hadduu shay ku barbaaro wuu la qabsadaa marka wixii ay sii wateena jaahiliyaddii ayaa ay ku adkaysteen midhmidhkii odaygaha waxbaa la tilmaamaa wax odayaalo naf leh munaafiqii la odhan jiray cabdullaahi bnu ubay bnu saluul iyo ninkan qisadiisa aynu soo qaadi doonnay abu caamir araahib labadaasaaba jiree wax odayaalah labadiina way ibtiloobeen munaafiqaa qisadiisa soo aragti oo suurado badan baa ka warramay kaalkan masaajidkan ku sheegan asaasayna waxa uu ahaa mid la odhan jiray abuu camir alraahib wakhtigii jaahiliyadii ayuu kirista noqday kutubtii ahlu kitaabkana waa akhriyey qabiiladii reer ansaareed ee madiino degaya reer khasraj la odhan jiray ayuu ka mid ahaa markii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam madiine uu soo galay madiina waa yarib laakiin waxa isbedelay alqaa'id walmanhaj wannaas dadkii uu isbedelo muslimiin bay noqdeen qaa'idkiina rasuulkii ilaahay buu noqday alqaa'idulacdam rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam manhajkiina halkuu qabyaaladiiyo wax la nabnabo ahaa kitaabkii ilaahay buu noqday muslimiintii nebi maxamed bay ku soo urureen caaqil iyo suldaaniya wixii wax wadwadi jiroo dhan waa laga sii jeedsaday kii dabcan nebiga raacay unbaa wax laga sii dhagaystay ninkan munaafiqa ah ee la odhan jiray ibnu saluul isagu alka uu isaga iyo abu caamir arraahib ninka la ydhaahdo labadoodaasi waxay ka hinaaseen dadkaa nebi maxamed ku ururay maadaamaanu labadii oday ee meesha ka waaweyne ahayn maxaa ninkan cusub ee qaxoontigaa loo raacay annaga waxna looga dhagaysan waayo suldaannimada ihdii u daciiftay cadho suldaan ka kacday ayaa labadoodaba gashay ninkaa isagaa ah. markii beder ay dhacday dagaalkii beder ayuu aad iyo aad uga sii xumaaday candhuuftiisiibuu dib u liqay waxa u cararay meesha laydhaa maka wuxuu la soo had iyo jeer munaafiqiintana waxa caado u ah muslimka markay cid ka waayaan gaaladay soo kaxaystaan markaasay muslimka ku karbaashaan bal inay u muquuniyaan dee dad ilaahay la jirana cidi muquunin kari mayso wuxuu soo kaxaystay markaa nimankii mushrikiintii carbeed ee ka soo duulayay meesha maka la idhaahdo uxud buu la socday marka haddii sannadii labaad hijriyada ay beder ahayd uxudna waa tii sannadii saddexaad ahayd uxud buu ka mid ahaa munaafiqaasi nimankii horkacayay ee watay gaaladii carbeede kasoo duulay maka godad baa la tilmaamaa inuu ka qoday eeriyadii lagu dagaalamayay oo uu yidhi halkanina waxay waxaan ugu talagalay turunturada maxamed ilaahaybaa wax ka wada meelihii meelo ka mida buu nebigu ku turunturooday calayhi salaatu wasalaam booraamuhu ku dhacay ka mid ahayd markii la dagaalamayay maalinta uxud calankuu lulayay ama go-u lulaya uxul awarheeran saarayna way kan waa ay arkaysaan dee nin idinkaa baan maxamed waxba idinma soo sido waragganaa idiin soo gurmadee bii waaye ku biira oo isbahaysiga ka mid noqda oo xoojiya ragga oo ka soo wareega halkaasay ka nacdalayeen reeran saareed waa la kala food qaaday oo ilaahay nasrigiisii markii dambe uxud wuxuu siiyey rasuulka iyo asxaabtii la socotay waa lagu kala tegay meeshii oo cadowgii wuu iska noqday wuxuu dabeedna yar salowgay carabtii oo wuxuuhi wallaahi kuwani mar iyo lababa soo noqdo waxba hinjin waaye xagga iyo yurub buu u kacay markaa nimankii reer yurubee hiraqla iyo meesha waqooyiga ayuu tegay oo berigaa waxay deganaayeen meeshan iminka laydhaa urdun iyo suuriya iyo nimankiibuu kolka ka soo xadhig xidhay oo wuxuu ihi war meeshii dee dhufaysna waan ka soo samaynayaa warkana waynu kala qaadanaynaa markay u degan yihiinna dee waan idinku soo hogaamin doonaaye sida aan ku wada soconno qoladii munaafiqiinta madiine joogay buu abuu camir arraahib la hadlay wuxuu yidhi war waxaynu u baahannahay meel xafiis yaroo siriya ah, oo aynu warka ku kala qaadanno ayaynu u baahan nahay dee meeshiina waa la arkayaa waxaynu u baahannahay inay qarsoonaato meesha aynu warka ku kala qaadanayna ama aniguba aan idinku imanay la waa soo dhukusayaae anigoo isqarinayaan madiina imanayaa dee waayahay maxaynu ka dhignaa masjid aan ka dhignabaale magaciisa aanu bixina masjid oo halkaynu ka dhisnaa dee magaaladan madiine waa layna arkaya halkaa masaajidka quba la ydhaahdo ee koonfurta magaalada ku yaala in yarbuu ka yara baxsanaa iminka magaaladu waabay gaadhay qubaa kaa agtiisa aynu ka binayno oo dee isba uu yahaye ka kale lagaa dhisaana dhib ma leh sidii bay ku bineeyeen si dhaqso ah iyadoo maalgelintana deed shisheeyahaasi uu gacanta kula jiro nebigu markuu usii baxaya calayhi salaatu wasalaam dagaalkii tabuuk ayay soo gaadhsiiyeenoo waxay yidhahaan masaajid baanu halkan ka dhisnaye eh. waxaanu doonaynaa si aanu kaaga barakaysanno xafladda furitaanka inaad goobjoog u noqoto hadda munaafiqa kaartadiisa eeg xafladdaa furitaanka intaanad naga amba bixin fadlan noogu soo yaro tuko oo noogu soo aanu kaa barakaysanno waa laga shaabadaysanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahaybaa hagaya wuxuu ihi bal iminka safar baanu xidhxidhannahay soo noqodka haynoo haata insha allah markii uu dagaalkii kusoo guulaystuu soo noqday nebiguu madiine kusoo dhowyahay maalin socod ama laba cisho in la socdo uu soo jiro ayaa aayaadkan iminka aynu dul taagannahay soo degeen oo ilaahay uu ka go-aan gaadhayo masaajidka macluumaadna wuu ka siiyey meesha waxa lagu hayo magacu inuu masjid yahay laakiin xarun ama bulidii jiirkaee munaafiqa ay tahay ayaa ilaahay ka warbixiyey xaruntii munaafiqiinta inta lagu hayaa waa afartaa cudur ee dilaaga ee khatartaabaa lagu hayaa balaayii baaska ah go-aankiina wuxuu nebigu ka yeelayana waa loo sheegay inuu duminayo sidii baa markii aayaadkii ay ugu soo degeen markuu nebigu ime calayhi salaatu wasalaam dhowr ninoo kabaan dawstiisii ka mida buu qaybiye wuxuu idhi meeshaa dab kululka soo shida halkiibaa dabeedna la dumiyey wixii gidaar ahaa wixii kalena xaabada la saaray waxaa halkaa aad ka arkaysaa tacmiirta iyo binada iyo qurxinta iyo dhismuhu inaanu qiimo lahayn haddii diin iyo iimaan iyo alla kacabsi aanu jirin munaafiq inaanu masjid ilaahay u dhisayninna waa ka caddahay iyo mushrigtoona ajacaltum siqaayat alxaaji wa cimaarata almasjid alxaraam kaman aamana billaahi walyowmi ilaa akhir alaaya xagga hore n kusoo marayna masaajidaa camirteen iyo waxa wawanaajiseeno qurqurxiseen ma qof mumina camalkiibaa kala mid dhigteen suuragal maaha inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana billaahi walyowmi laahir ilaa akhir alaaya tacmiirtu midina waa dhismaha midina waa waxa lagu qabanaya masjidka gudihiisa oo cibaado qurux badan iyo cilmi wanaagsan oo labadaba niyad samaan iyo daacadnimo lagula yimaada ah marka tan cimaaradan eh, muuqanaysae dhismaha waxaa ka qiimo badan waxa lagu haya gudaha masjidka sidaa daraaddeed baa rasuulku sala allahu calayhi wasallam masjidkiisii muu muhimad muu siinin qurxinta masjidka iyo adkayntiisa iyo ballaarintiisa taa muhimad muu siinine wuxuu qaybtaa hoose intaa daaqadaha iminka ku simanina waxa iska ahayd dhagaxbay iska ahayd iyo dhoobo la ysa saaray inta sare macadushuna waxay iska ahaayeen tiirarkii nakhiisha iyo laamo saraba ayay iska ahaayeenoo roobkana celinayn quruxna lahayn laakiin de haddana waxa ka soconaya goobta cid waliba way ka markhaati furtay wanaagiisa gaal iyo islaamba waayahay <clears throat> qisadaasi saasay ahayd waxaad halkaa ka arkaysaa munaafiqa khatarta uu leeyahay iyo godadka uu soo galaya farabadnaantiisa ilaahay baa uga digaya ummadda islaamka ah in anteenadoodu ay taagnaato wey dadka muslimiinta anteenadooda oo aanay wax walba ku hodmin oo aanay odhanin wallaahi halkani way wanaagsantahe waxa lagu hayaana wanaagsan yahay laakiin dadku ay aada u feejignaadaanoo asraartooda iyo ummadda cid u daacad ah iyo cid khaa'ina iyo waxo lagu xisaabtami karo oo qofka muslimka ah waa qof informid oo macluumaad badan haya weye waladiina kuwii buu ilaahay waladiina ittakhaduu masjidan diraaran kuwii munaafiqiintu waa kuwa masjid ka dhigtay masjid bay samaysteen diraarku waa waxyeelo dadka muslimiintabaa lagu waxyeelaynaya marajacadaba la soo waarinaya kufranna waa gaalnimo iimaan cibaado cilmi laguma hayo waa gaalnimo kol haddii loogu koodayo oo loogu shirayo muslimiinta tafriiqan bayna almuminiin muslimkaa lagu kala kaxaynaya ilan gaalnimada iyo waxyeelada iyo kala kaxaynta muslimka waa arrimaha islaasimaya ka midta marka sidaa loo kala kaxaynayaa ansaar iyo muhaajiriin baa loo kala qaadaya war qaxoontiga iska eriyo idinku ansaar iyo deegaan baa haydeene maxaa meeshay raggan idi qabsaday maxay ahaayeen war iska eriya halkaasaa laga gelaya aws iyo khasraj baa loo kala kaxaynaya ansaarta nebiga caleyhi salaatu wasalaam dad urursan haddii la waayo islaamku aanu urursanaynna awooday dhimata wa irsaadan liman xaarada allaha warasuulah irsaadku waa dhufays ina rabbaka la ilaahay dhufays buu dadka ugu jiraa macnaha isagu u arkaya iyagu iskama arkayaan marka cid ilaahay iyo rasuulkaba la dagaalamay min qablu imika ka hor waa kan soo galay dagaaladii kala duduwanaa nabiga lagu soo qaaday abu caamir araahib laydha kaana irsaad bay utay gabood meel gaboodahoo foodsaaraw ah ayay meeshani u tahay intaasoo balaayaa lagu hayaa waa wixii ay qarinayeen oo dhan intiiba ilaahay bannaanku soo dhigeen haddii uu nebigu war meeshan maxaa lagu hayaa wallay wallahoodii shaqada u ahaa ayaa la isticmaalay tuulka u ahaa wax lagu furfuri jiray wixii ku adkaadaba ayaa la maro waxaa layidhi in aradnaa ila alxusna wallahi waa wanaagu meeshan wal waxaan uga jeednaa un inaan wax ku wanaajinno oo dadkaa lagu hagaajinaya ummaddaa lasoo keenay rasuul ilaahay si uu waxyoodu kaa munaafiqi ku ahriyay adiga muxuu kuu sheegi markaa waxbuu kuu turaya wallaahu yashhadu inahum lakaadibuun wallaahu yaclam ilaahay ma odhana wuxuu uhi wallaahu yashhad yashhad idaa jaaka almunaafiquuna qaaluu nashhadu inaka larasuulu llahi wallaahu yaclamu inaka larasuuluhu yashhadu labadaa eray buu aayadda kala doortay marka yaclamuna waa ogaansho yashhaduna waxay sheegaysaa ogaansho iyo ogeysiin isagoo og buu ilaahay idiin sheegaya inay beenaalayaal yihiin wa tacaala laa taqum fiihi abadan waa go-aan baa ka dhacay weligaaba ha xafladiisana ha furin hana gelin meel aan diin lagu haynin abadan weligaaba halkee lagu cibaadaysanaya la istaagaya masaajidka tilmaamahan soo socda leh ee wanaagsana ilaahay raalliga ka yahay kaasaad istaagaysaayood ku cibaadaysanaysaayood camiraysa laa masjidun usisa cala taqwa min wali yowm maalintii u baa la kacabsi ayaa lagu asaasay soomaalidu waxay idhahdaan masjidka waxaa dhagax dhigi karaya qof aan weligii sinaysanin ay dhada dee halkaasaabay malaa ka weheshadeen masjidun usisa cala taqwa in taqwo lagu asaaso weeye masjid markiisa horeba laakiin wax dee daliilahoo arrintaa khaas u ahoo sidaa u sheegayaa ma jiro dadku hadday dib isaga wada taagaan marka laydhaha la dhagax dhiga maxay sheegaysa de inaanay dhowrsoonayn bay sheegaysa <laughs> nabiguna wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam ummadayda dembiga waa laga dhaafaa ilaa kuwa dembiga la jahre isku muujiya mooyaane marka haddii aad dembigii isku muujiso dee adigiiaba towbadii kasoo horjeedsaday wax dembiya lama qirtee waa la dafiraa dembiga sidiisaba dembiga ilaahay aad ka gasho intood dafirtaa laga toobad keenaa waay markaa qof waliba dee wuu toobadkeenaya wuu dhagax dhig ilaahayna waa dembiga waa dhaafasaynu kusoo arkayna aayadaha mar walba masaajidkaasaa ku habboon inaad istaagto fiihi rijaalun yuxibuuna an yatadaharuu wallaahu yuxibu lmudahiriin waxaa ku tukada rag jecel nadaafada ilahayna kuwa nadaafada jecel buu jecelyahay masjidkaasi waa kee laba qowl baa culimmada islaamku ay leeyihiin bimaa fiihim asaxaaba iyadoo asxaabtuna labadaa qowl ay ka mid yihiin ku jiraan macnaa asalba oo yihiin khilaaf <coughs> qole waxay leedahay waa masjidkii qubaa la odhan jira ee munaafiqiintu kan ay ka agdhiseen marka waxa weeyaan kaa ha tegin oo hala la dumiya isaga laakiin kan kale qubaa isaga kaa ku tuko tilmaamahana wuu leeyahy oo nebi maxamed markuu madiine galay calayhi salaatu wasalaam dariiq alhijra wadadan hijrada laydhaa uu ka galay koonfurta madiina intaanu magaalada gelin halkaa qubaa iminka uu ka dhisan yahay oo ay deganaayeen qolo laydhaa bani camr bnu cawf ayuu degay saddex habeen buu yaalay kolkaasuu masaajidkan qubaa la idhaahdo halkaasuu ka asaasay u dhagax dhigay dabeetana wuxuu uhi masaajidka adhistoo ku tukada sidaa caaisha kadibna gudaha madiina ayuu u dhaadhaacay sidaa darteed baa wakhtigii dambena maalin walo sabtiya wuu iman jiray rasuulku sala allahu caleyhi wasalam laba ragcadood ayuu ku tukan jiray ehelkiisa iyo eryadana waa soo booqan jiray waxaanu tilmaamay xadiid saxiixa ah, qubaa labada ragcadoode lagu tukadaa waxay u dhigantaa cumra qofku inuu beytullaahi alxaraamka maka ku yaalla usoo cumraystay oo cumro uu ku soo guto ayay u dhigmaan labada ragcadood qubaa lagu soo tukado sidaa daraaddeed waa masaaraadka diiniga waa goobaha habboon inuu soo booqdo qofka madiina taga ee masjidka rasuulka soo siyaarta calayhi salaatu wasalaam inuu qubaana soo siyaarto ayay tahay taa waa lagu tilmaamay xadiid aan sanadkiisu qawi ahayn ayaa wuxuu ka jawaabayaa ammaanta ilaahay uu ammaanay ehelka quba inuu nabigu u yimid oo yihi war ilaahay wuu id ammaanay wax aad jeceshihiinoo wanaagsanoo dahaaro ah inuu idinku jeclaadayna wuu sheegay dahaaradaasi maxay tahay marka waxay dhahan wallaahi waxaanu arkaynay nimankan yahuudda ah ee magaalada madiine degan iyaga oo shay engegan intay ku istijoodaan biyana raaciya oo isku nadiifiya oo shay engegan iyo biyo labada ah istijada u isticmaala ooan mid qura ku gaabsana labada jamciya marka annaguna sidii baanu yeelay dee inta keliyaanu garan karaynaa waa intaa marka ilaahay waa idinku ammaanay buu kuyidhi nebigu caleyhi salaatu wasalaam riwaayada sanadkeedu aad aha culimada qaarkood kuwaasay ku tegeen aimada qaarkoodna waxa ay ku tegeen masjidkaasi waa masjidka rasuulka sala allahu caleyhi wasalam masjidkan layidhi inaad ku tukatood camirtood joogtaa ayuu ku habboon yahay waa masjidka rasuulka maaragtay iminkaba jaarkiisa uu ku aasayay nebigu caleyhi salaatu wasalaam waana ka uu rasuulku xusay salaada lagu tukadaa inay u dhiganto kun salaadood salaada dhexdiisa lagu tukada masjidkiisaa kun salaadood bay udhigmaysa raggan markaa dahaarada jeceela joogaana waa asxaabtii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam sidaana riwaayaba tilmaamaysa mar asxaabta qaarkood ay ku murmeen war masjidkaas waa ka quba iyo waa kan eh, rasuulka riwaaya sheegaysaba in uu nebigu hi masjidii haada waa kayga walaa mushaaxaad iska horimaadna ma imanaya haddii xataa la idhaahdo kanna usisa cala taqwa kanna usisa cala taqwa oo labada masjid mid waliba wuxuu yahay rag nadiifii miday joogaan alla kacabsina lagu asaasay liannahu nebigaa kana asaaso alla kacabsi ku bineeyey oo markii hore soo bineeyey kana markii labaad buu soo bineeyey marka laa masjid laa masjidun usisa cala taqwa masjid alla kacabsi lagu asaaso sifadaa leh ama kan quba ha ahaado ama kaagan ha ahaadee kaasaa ku habboon inaad istaagto meesha wanaagsan ee dadka wanaagsanina joogaa wehel meesha xun ee dadka xumi uu joogaana inaad aag bedelato wey nin sagaal iyo sagaashan dilay buu tilmaamay xadiidka saxiixa ah ee nebiga ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam ninkaasi uu madii horu ahaa ninkii caalimka ahaa ee towbadda u sheegay taluu raaciyey taladii maxay ahayd waar halkan dad xun iyo dal xun baa kaa helay iskaga guuro wadanka hebel la ydhaahdo tag dad wanaagsan baa jooge halkii isagoo usii socdaa dhexda mowdku ka helo ilaahay ku janneeyey marka in meel dad xumi uu joogo ama gaalaa ama wadan kaafir ama wadan muxaarib oo aad sii milmaysaad saaad usii libdhaysa aad meesha ka baxayso waxa ka wanaagsan meel qofka qiyamkiisa iyo diintiisa iyo gobonimadiisu ay ugu baaqi ahaanayaan inuu dego oo wuxuu kordhin karayo isna wax kororhsan karayo qisadiisu saasay ahayd masjidkaas magacaa la baxay <coughs> masjidu diraar buu la baxay afaman asasa buu ilahay weli tilmaantiibuu sii wadaa rabbi afaman qofka asasa bunyaanahu dhismihiisa ku saleeyey calaa taqwa min allah alla kacabsi ilaahay xaggiisa ka yimi buu ku bineeyey dhismihiisa markii horaysayba wa ridwaanin iyo raalli noqosho ilaahay ka raalliyahay khayrun makaasaa wanaagsan aman mise mid asasa bunyaana dhismihiisa ku saleeyey oo ku bilaabay calaa shafaa juruf god qarkii ayuu dhismihiisa ku bineeyay godkaasoo haarin sii ciiraya fanhaara bihi waabuu kula ciirayba godkii dhismihii fii naari jahanam naarta jahanamuu kula ciirayba labada iyamaa khayr badan ilaahay ow ka horaa khayr badan wallaahu laa yahdi alqowma aldaalimiin dulmifalayaasha ilaahay ma hanuuniyo laa yazaalu bunyaanuhum dhismahoodaasi kama suulayo kama tegayo alladii banow dhismaha ay bineeyeen munaafiqiintu madiine agteeda ka dhiseen kama suulayo riibatan fii quluubihim mid qalbigooda shaki ku ah way shakisanaan dhismaha ay dhiseen masaajidka waxyeeladaa dalaadii bay la shakisanaan riiba ilaa an taqaaca quluubuhum ilaa an taqaaca quluubuhum ilaa qalbigooda uu googo ayay dhimanayaan wallaahu caliimun xakiim ilaahay baa cilmi iyo xikmad bale isbarbardhigaasu ilaahay sameeyo <coughs> waxaa rabbi uu tilmaamayaa waxa shaygu sharaf ilaahay agtiisa uu ku yeeshaa iyo aqbal iyo ijaabo markuu alla ka cabsi wato intaa laga waayaana qurux iyo sharaftoona maleh iyo aqbaltoona maleh sidaa daraaddeed ayaa labadii ilmo aadame qaabiil iyo haabiil lagu sheegay kii qaabiil la odhan jiray markuu haabiil ku hinaasay ee uu birta u soo qaatay ee uu iska abhinayay uu iska joojinayay waxa uu ku yidhi maxay inamaa yataqabalu allaahu min almuttaqiin war maxaad igu dilaysaa dee haddii kaygiina ilaahay aqbalay kaagiina la aqbali waaye inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa ka ilaahay ka cabsanaya marka meesha waxaa ka muuqata inaan anna ilaahay ka cabsanayo adna aanad ilaahay ka cabsanay marka aqbalku xoogxoog ma aha aqbalka ilaahay dad wax ka aqbalaa isxariifin iyo xoogxoog iyo aniga caynkana ma ahe eh quluubta ilaahay baa oga waa qalbigii alla kacabsire markaas daraadeed baa arrimaha gobanimada iyo sharafta iyo laandheeranimada nusuusta aynu waxaynu ka akhriyaynaa inay tahay maxay alla kacabsiga markuu ilaahay dadka tartansiinaya siday u kala horaynayaan ama u kala laandheeraysan yihiin muxuu idhi subxaana ina akramakum cinda allaahi atqaakum waa ardadyahow yaa ayuha nnaasu inaa khalaqnaakum min dakarin waunha wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu qabaa'il iyo shucuub baa si ay isu garataan laakiin ka idinku laandheeraysan laandheeraha wax kalaa u taqaanaan ina akramakum cinda allaahi atqaakum ilahay agtiisa waa kaa wey kaasaan anugu laandheero waa qaanaabaa ilaaha wuli waaya mar kaleo qaarkood isyara faaniyeenna waxa ilaahay uhi huwa aclamu bikum id ansha'akum min alard waid antum ajinnatm fii butuuni ummahaatikum falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa ilaahay calooshiinuu idinku abuuray caloosha hooyadiin hooyadiin calooshiinbuu idinku abuuray idinkoo dhicis yara jiniih yara waxba aan kala garan waxba aan ahayn markaasuu halkaa idinka soo saaray marka ilaahay waxba haysu ammaanina ka sharafta le isagaa yaqaana taqwada leh sidaa darteed buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam arrinta gayaanka iyo guurka iyo kufka markuu ka warramayey waxau idhi idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqah fasawijuuh wailaa takun fi lardi fitnatun wa fasaadun kabiir war markuu idiin yimaado dad yahow qof diintiisa iyo taqwadiisa ku kalsoontiin iyo alla kacabsigiisa inantiinna u guuriya haddaad diidaan fitnaa dhici iyo fasaad weyn macnaa waaba kaa farabixi qofkaaad gayaanka u diida qofka aad gayaanka u diidda iyadoo garcato uur xaaraana le arki weeye sidii nin weynuunbuu u sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo afkuumaanu ku ballaadanine waar haddaad xalaasha diiddo iyo sharafta iyo asturaadda waxaad eedaabaa soo bixi weeye marka almuhim waxaynu uga soconnaa waxaa nusuusta wax ku qiimaynaysaa waa waxaa laga laayahay maanta dadka muslimiinta ah laga laayahay in fara badan ay weydaaranayaan oo diiniyaynaana ah markaasaa ilaahay oo labadaasu isbarbar dhigay qofka dhismihiisa ku asaasay alla kacabsi iyo raali noqosho ilaahay waa nebi maxamed iyo asxaabtiis makaasaa khayr badan mise kan kale ee dhismihiisu noocan yahay dhismihiisu waa maxay munaafiqa wuxuu ku asaasay calaa shafaa jurufin haarin fanhaara bihi fii naari jahannam erayo luqaaweyaan kala qaadno asasa waa dhismihii bunyaankuna mee asaasa waxa weeyaan waa salayntii bilaabidii bunyaankuna waa dhismihii shafaa waa qarka jurufkuna waa godka god qarkii weeye haarin inhiyaarku waa dumidda had iyo jeer gebiga soomaad arag meesha gebiga laydhaa dooxyada qarkooda ciid jeexjeexan baa jirta oo gebigiioo sidaa u taagan ama godka qarkiisiioo sidaa u taagan ayaa ciiddaasi way jeexjeexanta marka wixii la dhisaya waa laga fogeeyaa waxaa la ydhaa war halkani sees hayn mayse hadduu daad maro way sii dumaysaa way isdaba socotaaye aan ka durugna baa laydhaa ama gabiyaniyo wax inagaga xidha baa laydhaa si aanay u dumin marka intuu dhismii la soo socday buu bal ninka intuu dhulka ilaahay batay dhismihiisii la soo socday dooxa qarkiisaa dumaya saaray ka waran koow dabeetana markuu saaray uu ku bineeyeyba isla dumeen naartiiyo ka hoosaysay ku dumeen sawirkaasaa ilaahay uu ka bixiyey subxaana wa tacaala dhismaha munaafiq waa kaa wixii aan diin lahayn oon daacad ahayn dabaday ka xumaadaa naarta ilahayna way ku dambeeyaan aman asasa bunyaanahu calaa shafaa juruf god qarkiibuu ku dhisay haarin sii dhacaya fanhaara bihi fii naari jahannam naartaasuu kula dhacay ilaahay ma hanuuniyo daalim mar labaad dhismaha ay dhiseen laa yazaalu bunyaanuhum aladii banaw dhismaha ay munaafiqiintu dhiseen weligii ka suuli maayo wuxuu ahaanayaa riibatan fii quluubi qalbigoodu shaki ku sugnaanaya ilaa an taqaaca quluubuh ilaa bimacnaa ilaa ilaa an taqaaca quluubuhum ilaa qalbigooda uu googo marka aayaddu macnaheed waxa weeye asalkeedaba qofka dhagaraysan dhagarqabe dhulkaa u dhaqdhaqaaqa baa leey oo halkana armay lagu qabsadaa halkana armay lagu qabsadaa ila u dhagaraysanyi dhinaca kale marka laga eego macsiyadu raad xun bay leedahayoo raadkaasi waxa weeye cadamul idmi'naan deganaansha la'aan qofku markuu caasi yahay ma degana wuu warwarsan yahay ilaahay xaggiisiiyo ummadda xaggeedaba wuu ka warwarsan yahay <clears throat> halka daacada iyo cibaadadu ay idminaan leedahay iyo deganaansho aladiina aamanuu watadmainu quluubuhum bidikr illah alaa bidikri illaahi tadmainu lquluub marka nimankan waxaa haysta raadkii macsiyada oo shakiya qalbigoodaa shaki ku suganye dhagarqabayaal weeye talo maantana meeshii la dumiyey maxaa ka soo yeedhi talo maantana ma la idinlayn saasay u shakisan yihin ilaa qalbigoodu googoo waa maxay ilaa ay dhintaan markay dhintaanay xabaal galaan ay ciiddu cunto ee la waayo qofkii markaas inta ka horeysa ee dhinaciisu aanu dhulka gelin way ka shakisan yihin dhismaha maantana ma aayad baa kusoo degayo waa laydin qabsantaasaa ka fikray saasaa ilaahay qisadaa uga warramay subxaanahu watacaala cibraana ugu sugan dadka muslimiintaa asaaskuna waxa weeyaan wixii camal aynu qabanayno in uu sal u yahay ikhlaas iyo ilaahay xaggiisoo la iska dhiso waa inay maaragtay asal u tahay wixii aad qabanayso xumaana ku qarinin dadka intaad iska eegaysa ilaaha iska eeg subxaana wa tacaala haddii isaga aanaad iska eegina dadka iska qarisana isagunbaa ku fashilin doona isaga ayaa ku fashilin dadkaa haddaad soo aragta waxa ay maleegayaan iyo waxay shaqaynayaan uu yahay waxaa foosha xun bal hadda dadkan kale meesha wada joogeenna eeg ilaahay dadkiisu badan ah waa awliyadii ilaahay oo iyaga iyo isagu ay heshiis kala saxeexanayaan in allaha ilaahay ishtaraa min almuminiina dadka muminiinta wuxuu ka iibsaday anfusahum wa amwaalahum naftooda iyo maalkoodu ka iibsaday biana lahum ljanna inay janno yeeshaan heshiiskii waxaa u dhacay inay janno yeeshaan iyaguna naf iyo maalba bixiyaan heshiisku wuxuu noqday yuqaatiluuna fii sabiili jidka ilaahay bay ku dagaalamayaan xaqa ah fayaqtuluuna yaqtuluuna cadowgay laynayaan wa yuqtaluuna iyagana waa la laynayaa wacdan calayh wacad allaahu wacdan calayh ilaahay ballan buu qaaday dushiisa saaran xaqan oo sugan ballan sugan ayuu awliyadiisa la galay ballantaasoo fi tawraati walinjiili waalqur'aan saddexdaa diimoodba ku sugan towraad injiil qur-aanka saddexdaasiba sida qur-aankuu qoreeya qorayeen labada kaleba waman awfaa yaa ka dhammaystirid badan oo ka fulin badan bicahdihi ballantiisa min allaahi ilaahay ilaahay lagu weydiiye ilaahayaa ballantiisa ka fulin iyo oofin badan cidnaba fastabshiruu ku bushaaraysta buu ilaahay bibaycikum iibkiina aladii baayactum bihi iibkaa ilaahay la gasheen ku bushaaraysta <clears throat> iibkaa ilaahay la gasheen ku bushaaraysta wadaalika huwa alfawz alcaiim kaasi waa liibaan weyn liibaan aad iyo aad u weyn weyn saasaa rabbuna uu tilmaamay subxaana wa tacaala munaafiqiinta hadday caynkaa noqdeen waa muminiin alkhulas almukhlasiina min almu'miniin mu'miniintii iyagu saafiga ahaa birfiniin ka hadhay ahaa ka run sheegay iimaankooda kuwaa wey aamana arasuulu bima unsila ilayhi min rabbihi wlmu'minuun kullun aamana billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulih ilaa aakhir laayad labada aayadood suuratulbaqara u dambeeya ahr oo qolyaha ilaahay halkaa uu ku ammaanay laa tajidu qowman yu'minuuna billahi walyowmi alaakhir yuwaaduuna man xaada allaha warasuulah ilaa aakhiri aaya suuradda mujaadiluun suurat waxaan le qad samic aakhirkeeda iyadana ahri muminiinta ilaahay wuxuu ka iibsaday naftooda iyo maalkoodao jannuu kaga iibsaday madgaran qofka bani aadamka ah wax kaga qaalisan naftiisa iyo maalkiisa maya waa naftiisa iyo maalkiisa labadaasay bixiyeen xoog iyo xoolay israaciyeen xoolihiisiibuu soo qaatay hubkiisii raashinkiisii gaadiidkiisii rasaastiisii intiiba uu soo qaatay qofkani sanadiisii milatari waanu soo baxay wuxuu diyaar u yahay inuu sidaa ku tago oo uu ku allaysto oo uu ku shahiidu janno ku raadsado iyo inuu cadowga dhan isaga duucisi ku noolaado waa labadaa midu adduunyadan waxaa tadaafuc baa ka jirayo isriixriix cid waliba waxba iibgeynaysa qolana xaq bay wadaa qolana baatil qoladii xoog badatunbaa waxeedu soconaya sunnadii adduunyada ayaa sidaa u dhacday marka labadaa miduun ayay diyaar wiyi aayaadku waxay ku soo degayeen asxaabtii rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo nabiga heshiis la galay oo yidhi ishtarid markii laylat alcaqaba intay madiine ka tegeen maka ay ku soo xajeen nebigana heshiis la soo saxeexdeen ayaa waxay leeyihiin ishtarid lirabbika walinafsika maa shiit heshiis baynu kala saxeexanaynaa nebi maxamedoo eh heshiiska adugu wax shardiso aanu kuu furino ilaahayna wax u shardi aanuu fulino markaa nebigu waxau hi ashtaridu lirabbii an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shay-an wa ashtaridu linafsii an tamnacuunii mima tamnacuuna minhu anfusakum wa amwaalakum ilahay waxaan u shardiya inaan keligii caabudaanoo waxba aydaanu shirigeen macnaha tawxiidka inaa xaqiijistaan baa waxa ka dhalanaya jihaadkiina waa ka dhalanaya aniguna waxaan shardi ka dhiganayaa dee waxa naftiinna wx ubadkiina iyo ehelkiina ka celinaysaana ka difaacaysaana iga difaacdaan maxaanu leenahay jannaa leedi rabixa albaycu laa naqiilu walaa nastaqiil markiiuu nabigu ui jannaa leedihi haddaa intaa inta jannadaasaa leedihi waxay idhaahdeen wallaahi waa ii faa'iida leh ka noqon mayno kaana dooni mayno inaannu ka noqonno aayaadkana soo degay almuhim mar kastoy nabiga heshiis la gelayaan saasay ah asxaabtu diyaaru ahaa eh sanadii lixaad markii kambalka maka la joogay markii gaalada u diideen nabigu inuu galo maka oo uu ku soo cumraysto mar saddexaadkii markii loo sheegay cumar eh, cumaan ibnu cafaan oo uu yidhi dhambaalwala ahaa oo uu fariinsida noqo bal inaanaan dagaal u soconin usoo sheeg markii layidhi isna waa la dilay nabigu kun iyo dhowr boqol asxaabtoo la socday wuu soo shiriyey geedkii qur-aanku sheegay taxta shajara ayuu ku shiriyey oo wuxuuhi dee waxa dambeeyaane maxaa aynu yeelnaa almuhim go-aankuu soo jeediya wuxuu noqday inaynu gallo nimanka ah wax kastaba aan ku kala calaf qaadno marka waxa ay heshiiska kula galeen inaanay cararin riwaayinka qaarkoodna waxay tilmaamayaan heshiiska waxay kula galeen inay dhintaan oo naftooda iyo maalkoodaba sidaa ku bixiyaan laqad radia allahu can lmuminiina id yubaayicuunaka taxta ashajara facalima maa fii quluubihim faanzla sakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba ila ahiri laayaat ilaahay baa ka raalli noqday markay heshiiskaa saxeexayeen yuqaatiluuna fi sabiili llahi fayaqtuluuna wayuqtaluun jihaadkay gelayaanoo markaasay bixinayaan markaasay dagaalamayaan cadowgay laynayaan iyana waa la laynaya qofka muslimkaahi wuxuunu eegayaa wuxuu ku soconayaa waa maxay waa xaq weeye waa diin ilaahay baa loo helinaya waa jihaad dhaba hoos sugan oo kii rabbi iyo rasuulba ay raalliga ka ahaayeena maaha xarbi xarbulintiqaab iyo xarbulqabaliya iyo xarbu takhriib iyo xarbulifsaad iyo xarbu tawasuc waxaasoo dhan toona maaha laakiin waa xarbun liclaa'i kalimatillaahi wa fii sabiil maaragtay qaydkaasuu qur-aanku mar walba u xidhaa mowduucoo xasaasiya daraaddeed dagaalka dadku ay dagaalamaan ayaa kala duduwan waxay dadka qaarkood u niyoodaan inuu noqdo madaad sida bahalka cinjirka loo kala jiido ama xanjada loo kala jiido oo dhankana loo jidi karo dhankana loo jidi karo jihaadkii oo midiba wixii uu wato uu jihaad ku sheego kana xaggan u jiita kana xaggan u jiita taasaa iska badnan ilaahay isaga oo dee khalqiga abuuro ogsoon marmarsiyahooda mar wal oo uu soo qaado qitaal wuxuu ku qaydaa fii sabiililah fii sabiililah fii sabiililaahi baa badan fii sabiililaahi layidhi a waxaa kaloo dhan baa iska hadhaya man qaatala litakuuna kalimatullahi alculya fahuwa fii sabiililah waxaad halkan ka arkaysaa kole qofka mujaahidka ah ee jihaad u socdaa wuxuu kaga duwanya ummadaha kale dagaalama isagu diyaar wuxuu yahy inuu noolaado oo cisi helo iyo inuu dhinto labadaba halka laga yaabo ummadaha kale inay ku baadi doonaan cisiga iyo sharafta inay ku baadi doonaan nolol oo ay leeyihin dagaalanoo iskana noolow labadaas iska horjeeda meel khatar badanoo xabade ka dhacaysuu qofkii kusii socdaa markaasuu leeyahay xoog ka soo hel xoog ka muuji ammaan ka hel maal ka hel garoomo iyo xidiga ka hel waxaasuu ku fikiraya intubana waxay dhalayaan inuu dee sii joogo waxay keenaysaa taasi maadaama wax dambeeye uu doonayo inuu baqdo ayay keenaysa arrintani waa wacdi ballan buu ilaahay qaado kutubahoo dhan ku qornayd kutubahoo dhan waxay markaa taasi kuu faa'idaynaysaa jihaadku inaanu ku waajib ahayn oo keliya ummaddan laakiin ummadihii horena uu waajib ku ahaa sidaynu kusoo marnay suuratulbaqara akhirkeeda iyo qisooyinka kaleba intaba dee jihaadku mar walba waajib buu ahaa <clears throat> wacdan calayhi wacad allaahu wacdan calayhi xaqan waa ballan ilaahay uu qaado dushiisa kutubta uu ku sheegay intan dambe waa tafdiil bictibaarayn waman wfaa bicahdihi min allah waman awfaa bicahdi yaa ballantiisa ka fulin badan oo ka oofin badan ilaahay bal adigaa lagu su'aalayay qof cidda ilaahay ka oofin badan ballan waayo haddii ballan la sugayo la oofiyo de waa ilaahay ka ugu oofin badani marka ha saluugin oo ha ka warwarin ballantiisaa inuu ilaahay ka baxo isaguu idiin qaaday ummadiihae eh. idinku ha ka bixina waa la sii adkeeyey arrintan waa la sii macaanayay oo ilaahay baa dadka usii baacbaaciyey si ay u iimaansadaan fastabshiruu bibaacikum aladii baayactum bih ku bushaaraysta iibkaa ilaahay la gashee wadalika walfawsu alcadiim saasaa ilaahay ummadda u tilmaamayaao wuxuu nabiguna xadiidkii saxiixa ku yidhi calayhi salaatu wasalaam takafala allahu liman kharaja fii sabiilihi laa yakhrujuhu aw laa yukhrijuhu ila jihaadun fii sabiilii wa tasdiiqun birusulii bian tawafaahu an yudkhilahu ljanna aw yurjicahu ilaa mansilih aladii kharaja minhu naa'ilan maa naala min ajrin aw haniina ilaahay uu xadiisulqudsi ku yidhi ballan waxaan ku qaaday qofka jihaadka u baxaya inuu laba mid un helo haddii uu halkaa ku shahiido inaan janno geeyo haddii uu noolaadana inaan soo celiyo isagoo wixii uu helay helay qaniimad iyo ajri labadaba aayaadku waxay xusayaan haddaba in dadka muslimiinta ah diintoodu isku dhammaystiran tahay way isku dhammaystiran tahay diintoodu awooddiibay leeyihin oo rag bay iska dhicinayaanoo dad la juleecsanaya oo lasoo beegsanaya oo cadowgu soo micilisanaya ma aha ee wuu ka baqayaa cadowga ee uu ka cagataallaynaya siduu nebigu ku faanaya calayhi salaatu wasalaam waa wax ilaahay uu siiyey wanusirtu birucbi masiirata shahrin waxa ilaahay uu isiiyey buu nebi maxamed yidhi bil masaafad la socdo cadowga ii jira iga baqanaya ayaa iga baqanaya o iga warwaraya bil meel loo socdo waa masaafad intee leeg awooddaasay leeyihin waxay leeyihin aqoontii waxay leeyihiin cibaadadii waxay leeyihiin khushuucdii iyo dareenkii waxay leeyihiin sibqadii wanaagsanayd iyo diintii taasi jihaadkii haddii aad soo aragtay aayaddan soo socotaana sagaal sifo oo muminiinta ay leeyihiin awliyada ilaahay ayuu ku xidhiidhiyey tobankaa sifa isku lifaaq ataa'ibuuna hum utaa'ibuun muminiinta wanaagsani waxa weeye kuwa ilaahay u toobadkeena alcaabiduun waa kuwa ilaahay caabudaya alxaamiduun waa kuwa ilaahay u mahadnaqaya alsaa'ixuun waa kuwa soomaya ee ilaahay u soomeeya oo xidhan alraakicuuna saajiduun waa kuwa ilaahay u rukuucsanee u sujuudsane tukanaya alaamiruuna bilmacruuf waxa wanaagsan waa kuwa dadka fara wannaahuuna cani ilmunkar waxa xunna dadka u diidaa walxaafiduuna lixuduud illaah ilaahay xuduuddiisa iyo xaaraantiisa ayay iska ilaaliyaan wuxuu farayna ma tallaabaa wabashir ilmu'miniin dadka mu'miniintaa u bushaaree kuwaasaa mu'miniine eh sagaalkaa sifay leeyiin muminiintu mujaahidiin weeyihiin laakiin mujaahid qallalay oo qori uun sitoo xeeraana ma ee waa mujaahidiin sifooyinkan leh oo lagu tilmaami karo inay yihiin intaasoo sifo marka isu geeyeen dad naftoodii badbaadinaya ummadana badbaadinaya xidhiidhka ilaahay leyn uu yahay mid qawi ah oo markaa aan daciif ahayn ataa'ibuun waxay sheegaysaa ma aha dad isdhigtay oo yidhi kol haddaa ilaahay heshiis la saxeexateen oo naftiinni iyo maalkiisii maalkiinniiba ka iibiseen dee waaba idiin dhantahayba laakiin waa dad dareensan iyaga oo jihaadkii ku jira oo wixii u qaalisanaa bixinaya in haddana gef iyo khata uu ka dhici karo markaase in fara badan ilaahay u toobadkeenaya cumar binu khadaab baa gurmad bay weydiisteen asxaabtii la dagaalamayay dadkii muslimiinta ah, guud ahaanba la dagaalamayay nimankii dagaalka adkaaya reer faris la odhan jiray beershiyanka ee la weeraray wakhtigii cumar ibnu khaaab sacd bnu abi waqaas hogaaminaya radi allahu canhu gurmad baa ay soo weydiisteen jawaabbuu u celiyey wuxuu ihi warragow anigu gurmad kale ma haya buul ilaahay oo gurmad weydiisataan mooyaane nimanka hal shay unbaynu ku kala duwanoo diin abuul iyo dembi la'aan haddaad diintiinna ku adkaataan dembigana iska ilaalisaan dadku marka ay askaraha yihiin ay qoriga sitaan ay xoog isbidaan waxa badan ciirciirkooda iyo gafkooda badan iyo dhacdhacooda ayaa badan iyo khadooda haddaa is ilaalisaan istiqaamadaasun baynu dheerna istiqaamadaasun ilaashadagu dee kol haddaad taa ilaashataan diintaa ah, waa ka adkaan doontaa sidii baanay u dhacday ka guulaysten ataa'ibuun macnahaasay sheegaysa qofku mu'minka ah isagoo salaad ka baxaybaa sunne maxay laga dhigay judha u horrayseed salaada ka baxda maxaa sunna ah astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah oo salaad baabaad ka baxdae waxa kaa soo fulayaba intii salaada aad ku jirtay muxuu ahaa dee khayrunbaabuu ahaa haddana waxa sunnaah inaad tidhaahda astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah macnaheed waxa weye ilaahayow sidii habboonayd ee aad ehelka u ahayd kollay kuumaan caabudine kugumaan tukanine kugumaa khushuucine waxba iga si ahaaye ilaahay wixii aan salaada dhexdeeda isweydaariye ama aan ku gafe iga dhaaf oo iga dhaaf oo iga dhaaf isma dhiganayo qof alcaabiduun waxay garteen waxay u abuuraya inay cibaado alxaamiduun waxay garteen nicmo cidda bixisaa inay ilaahay un tahay kolkaasay ugu mahadnaqayaan alsaa'ixuun siyaaxadu waa soomka casaa rabbuhu an yubadilahu aswaajan khayran min kunna muslimaatin qaanitaatin taa'ibaatin caabidaatin saa'ixaatin fayibaatin wa abkaara saa'ixaat assaa'ixuun saa'ixaatna waa dumarkii assaa'ixuunna waxa weeyaan waa raggii waa kuwa sooma saa daraaddeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo jihaad ku jiruu soomay dagaalka isagoo <coughs> waxay tilmaamaysaa rukuucdiiiyo sujuuddu waa salaadii sunna iyo faralba ilaahay bay u tukadaan muslim bilaa salaada lama yaqaan muslim bilaa salaada ma muslim baad ku sheegi muslim de waa qof ilaahay isu dhiba kani miyuu isu dhibay sawkan kasii jeedsaday umanuu rukuucin ilaahay umanuu sujuudin ee wuuba kasii jeedaa sidee muslim uu sheegan karaa muslim waanahay wuu leeyahay wamaa aslama ilaahayna isuma dhiibin rukuucda iyo sujuudda arkaanta salaadaee dhowr iyo tobanka ah waa laba ka mid ahuun laakiin waa laba meeloodoo aad iyo aad usii cajaa'ib badan labada xaaladoodee qofkuuu ku sugan yahay eeg inta kale mar wuu taagan yahay mar wuu fadhiyaa waa xaalad caadiya ah. laakiin wakhtiganuu qofku rukuucsan yahay iyo wakhtiganuu sujuudsan yahay waa wakhti qofka kibirsan ama aan diinta lahayn uu qofkan ilgaara ku eegaya weye sidaa daraaddeed buu abwijahal lahaa nimankii quraysheed isagoo la hadlaya waar iminka nacasyaashiinani maxamed ma idinkoo uu idin dhex joogo ayuunbuu foorfoororsadaa oo dabada uu foororiyaa idinkuna eeganaysaan ma sidaasaa ayaa ayaa raganimo abula ah wallaahi qoortaan kaga joogsanaya markuu sujuudo ilaahayna wuxuu yuhuudda ku yidhi warkacuu maca araakiciin dadka rukuucaya la rukuuca waanu tukanaynaabay odhan jireen rukuucdana way diidi jireen nabigu wuxuu ihi sujuudda markuu qofku ku jiraabuu ilaahay ugu dhowya aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajid marka labadan meelood waa laba meelood aad u cajaa'ib badan alraakicuuna saajiduun labadaa meelood khushuuc bay mudan yihin waaya alaamiruuna bilmacruufi wannaahuuna cani waxay sheegaysaa asbaxuu saalixiina muslixiin dad saalixiina weeye mu'miniintani oo wanaagsan iyagu oo toodii ka adkaaday waa dad muslixiinahoo ummadooda u gurmanaya oo ogsoon hadii ay iyagu hagaagaanoo dadka ku xeeran la deegaanka aanay hagaajinin in daad soo galayo ama cawska dabka xaggaa ka soo qabsadaa uu wada gubayo ama dooniday dadka la saarayin ay degayso marka waxay isku dayaan inay dadkana hagaajiyaan qofka muslimkahi ah waa mas-uul wadiifadii rusushu wadaa markaasaa wuxuu isku dayayaa mar walba inuu wax saxo oo dadka waxa wanaagsan u sheego oo waxa xun uu u diido ayuu isku dayayaa mar walba macnaha ma aha qof kooban ee qof waa waasic waa qof ballaadhan weeye oo mas-uuliyad leh oo markaa xil sida weeye saa darteed baa ilaahay ku ammaanay sifoodkan tobanka ahee muminiintu ay leeyihiin wanaagana way faraan xumaantana way diidaan had jeer qofku marka iimaankiisu uu daciifo labadaa wuu iska fududaystaao shaydaanka wuxuu sheegayaa war dadkan waxba kaama geline adigu taada un wad dadkan xasaradooda way badantay saa daraaddeed haddii mowduucan laga hadlo alamru bilmacruuf wannahyu canilmunkar dad badan baa ku odhanaya hadeer haddaynu faragelinno imikay qabyaalad noqon doonta adeer haddaynu faragelino waxaynaa mahadin baa inaga soo bixi doona adeer haddaynu faragelino xasarad baa ka iman doonta waynu ku shaqo seegaynaa maxaa adeer baxarkan ina gelinaya baxarkan adeer maxaa ina gelinaya baxarkan haddii aad geli weydo si dhaboo ijbaariyo qasaba baad u geli doonta godobta uu kaasi galuunbaa lagu qabsan doonaa godobtiisaa lagu qabsan doonaa ilaa wakaa nabigu tilmaamaya inay dadku doonnidaa keliya wada saaran yihin markaa ka kula fuushan doonnidee duba qaatee daloolinaya haddaadan weydo war ka daa dee biyaha idiin soo wadagalayaano sidii isla wada degi doontaan tilmaantuu nebigu bixinaya caleyhi salaatu wasalaam marka haa usluubkeeda waa loo baahan yahay oo qofku marka uu wax ee uu waa inaanu ka darin waa inaanu ka darina uu ka dooraa oo uu wax kordhiya aanu wax qarribin marka aad wax saxayseed wanaag farayseed xumaan diidayso waa inaad wax soo biirisaad wax isu miisaantaa oo amar bilmacruuf wanahyu canilmunkar waa ina xikmadaasi la socotaa waa kaa nebigu dee jaranjarada marinayeelo qofka xumaan arkaa gacanta ha ku suuliya hadduu kari waayana maxay carabka ku suuliya hadduu kari waayana qalbiga ka naco marxaladahaas waa xikmadii waman yuuta lxikmata faqad uutiya khayran kaiira taa waa loo baahan yahay laakiin inaad hakrato ama aad istikaaful samayso aad isilowsiisaabaa la diidan yahy waalxaafiduuna lixuduud illaah waa arrin caama xuduudda ilaahay bay ilaaliyaan xuduudda ilaahay waa arrin caama macnaha diintii oo dhan wey wixii xaaraanah ma jiidhaan wixii waajibah ma fudaydsadaan wabashir ilmu'miniin al haadihi tusamaa cahdiya hiya lilcahdi dikri al macnayaasha ay bixisay ka mid tahay macnaha laydhaa cahdiya macnaha waxa weeyaan almu'miniin mu'miniintaa la sheegay wey waarsalnaa ilaa fircawna rasuulan fa fircawnu rasuula waarsalnaa ilaa fircawna rasuulan baanu u dirnay waa nakiro rasuulan markaase haddana ilahay uhi facasaa fircawnu alrasuula fircawn wuxuu caasiyey kan loo diray rasuulkii loo diray ee markii hore nakirada marka sidii oo kale wey wabashir ilmuminiin muminiintaa lasoo sheega tobanka sifa leh kuwaasaa bushaare leh ma aha alaabta ilaahay wax jaban oo rakhiisa oo cidlo laga qaadanayo nabigaa wuxuu le alaa ina silcat allaahi haaliya alaa ina silcat allahi iyjanna wardadow alaabta ilaahay waa qaali alaabta ilaahay waa qaali alaabta ilaahayna waa janno marka jannadaa markuu nebigu sifeynaya wuxuu ihi xufat iljannatu bilmakaari wa xufat innaaru bishahawaat jannada waxa dayr looga dhigay maxay oo ku dayran wax alla waxa naftu iska soo taagaysee ku adag oo inta la tiriye inta la tiriye markaad istidhaahda isugu gee nafta waxay u baahan tahay inaad dadaal badan bay u baahan tahay ma sahlana halka naartana dayr looga dhigay waxay naftu jeceshahay oo dhan say ugu sii rooraysa aday loolidaa ka dhacaysa <clears throat> qaala allahu tacaala maa kaana lilnabiyi nebi maxamed uma habboonaan waaladiina aamanuu iyo dadka ilaahay rumeeyey an yastakfiruu lilmushrikiin dadka gaaladaa ah inay ilaahay dembi dhaafu weydiiyaan uma habboonaan uma qalanto walow kaanuu ulii qurbaa xigtaba ha ahaadeen tolba ha u ahaadeen min bacdi maa tabayana intii ay u cadaatay lahum iyaga annahum asxaabu ljaxiim intay reero naareed inay reero naareed yihiin intii ay u cadaatee loo sheegay ma habboona inay ilaahay dembidhaaf u weydiiyaan wamaa kaana istikfaaru ibraahim nebi ibraahim istikfaartiisii may ahayn liabiihi aabbihii ilaahay uu dembidhaaf u weydiiyey taasi may ahayn ilaa can mawcidatin ballan bay ahayd wacadaha uu qaaday iyaahu aabbihiibuu ballan u qaaday falamaa tabayana lahu markii ay nebi ibraahim u caddaatay annahu caduwun lilaah in aabbihii cadow ilaahay uu yahay gaala tabara'a minhu waa ka beri noqday wuu ka durkay inna ibraahiim nebiga la ydhaahdaa la waahun mid ilaahay u keen badan buu ahaa taah badan gafkiisa ka taahaya xaliim mid dulqaad badan buu ahaa labadaa sifa ayuu lahaa haddaa ku dayanaysaan waaya aayaadku bay lahaayeen ay ku soo degeenba ay tilmaamaan culimmadu sababtaasi waxay ahayd waa kii aynu soo marnay nebigu calayhi salaatu wasalaam maadaamuu nebigii naxariista yahay nebi jecel dadku inay wada badbaadaan oo ay janno galaan uu yahay in xataa kii ugu dhibka badnaa rasuulka iyo mu'miniinta ee munaafiq ah cabdilaahi ibnu ubay ibnu saluul markii uu dhimanayay markii uu dhintay waa kii istikfaar baan ilaahay weydiinayaa yidhi oo toddobaatan jeer baa la sheegay dawaa baan uga badin ereygaas mar kale waxaa dhacday inuu adeerkii oo abu aalib ha la jeclaa hanuun nabigu calayhi salaatu wasalaam siduu dee walba u ahaa waaya aayaddiina waa tii kusoo degtay innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa mar saddexaad waxaa la sheegay ehelkoodii inay asxaabta qaarkood istikfaar weydiiyeen ilaahay ehelkaasoo aan islaam ahayn ama nebiga ha ahaado ama muminiinta kale isku wada dar mar hadduu gaal yahay mushrik bay aayaddu sheegtee ka ahlukitaabka iyo ka mushriga iyo ka majuusiga iyo ka munaafiqa ah mid la ogaaday inuu gaal yahay uma qalmo karaamadan iyo xurmayntan iyo xaqa wanaagsan in la siiyo oo ilaahay erge looga noqdo wuxuu ilaahay abuuray oo dhan waa kuu nibcaa mar hadduu cadow noqday sa aayaduba ay sheegtay marka ilaahay wuxuu leeyahy aniga dembidhaaf ha ii weydiinina umana haboono nebi maxamed iyo muminiintu inay mushrikiin ilaahay dembidhaaf u weydiiyaan tolba ha u haadeen ilaahay wuxuu yaqaanaa tani inay tol u waalatay inay tani tol u dhibanayso oo laga yaaba haddii uu tolkii oo gaalihi dhinto inuu idhaahdo iskaga dara reerka reerkaiyo waa xabaalaheenna muslimiinta iskaga tukada iska yeela inuu dhaado markaasaa dabeetana ilaahay uhi walow kaanuu ulii qurba haba ahaadeen dad tol ah xigto idinaba ha ahaadeene ma habboona nebi iyo muminiintu an yastakfiruu lilmushrikiin min bacdi maa tabayana lahum anahum asxaabu taasaa laakiin jirta intii ay caddaatay inay ahlu yihiin qofkani intii la ogaa inuu gaalnimo ku dhintay gaal baa lagu yaqaanay gaalnimadiibuu ku dhintay dee halkaasaa arrinkiisa meel baa la yska dhigaya isku qolamayn laakiin hadduu toobad keenay ama inuu gaal yahay aan la ogayn taasi waa xaalad gaara ah, waa taa aayaddu ka saartay halkaa ama la isku haysto waa gaal iyo waa islaam taarikusalaadkii waa gaal iyo waa islaam baa la isku haystaaye dee waynu iskaga tukan maxaynu naarta kaga caburin <coughs> hadduu ilaahay u dembi dhaafayo culimadii islaamku qaybi waxay ku tegeen dee iyagu nusuus badan daliishanaya iyagaa daliil badane waa gaal baa lagu tegay qaybina waa islaam bay ku tegeen liita islaam ducfa wey oo aad u liita oo haddii islaamu liito kaugu liita wey kaa taarikusalaadka ah marka waynu iskaga tukanu ilaahay waa intuu ku naxariistaa aayaddu waxay tidhi min bacdi maa tabayana lahum annahum asxaabu ljaxiim waxaanay kuu cadaan kartaa marka qofkani uu qirayay gaalnimada ilaa intuu ku dhimanayay ama daliil sheegay inuu gaalnimo ku dhintay siadee ninkaa munaafiq aha oo kale waxaa timid haddaba ilan had iyo jeer dadku shakilaanunbu isqanciyaae in dadka qaarkood ay yidhaahdeen oo sawtii la sheegay nebi ibraahimba aabbihii inuu istikfaar ilaahay u weydiiyey oo uu yihi sawfa astakfiru laka rabbi ilaahay baan dembidhaaf ku weydiin doonaa aabbu ha dhowto aayaddii qur-aanka ahayd siday tilmaamaysa isweydiintaasaa timid tiibaa ilaahay uu ka saaray ishkaalka ama ismootiiskaana rabbi wuu ka jawaabo wuxuu yidhi nabi ibraahim istikfaartii aabihii uu ilaahay dembidhaafka u weydiiyey may ahayn ilaa can mawcidatin wacadaha iyaahu ballan uu aabbihii u qaaday bay ahayd marka wuxuu diidayaa ballantii inuu ka baxo dabeedna saasuu ilaahay dembidhaafka ugu weydiiyey ha u weydiiya kumuu sii adkaysanina falamaa tabayana lahu annahu caduwun lilaahi tabara'a minhu markay caddaatay aabbihii inuu gaal yahay cadow ilaahaya wuu ka bari noqday inaa bura'aau minkum wamima tacbuduuna min duuni illaah kafarna bikum wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu walbaqdaa'u abadan xataa tu'minuu billaahi waxdah ilaa qowla ibraahiima liabiihi la lak saa weeye marka ishkaalkaasina halkaasu ku hadhay iyadoo naska aynu ka faa'idaysanayno dadka in la qanciyo oo qofku haddii ah, wax ku qalloocdaan wax qofka ku qalloocda diinta ugu daran waxaa laga yaabaa hadday qofka diintu ku qalloocato inuu wax baadilana xaq moodo wixii xaqa ahaana inuu baadil moodo saa daraaddeed ayay tahaboon tahay qofku hadduu diindoon yaho aanu canaatabaynin oo wax uu ismoodsiiyo in la saxo waqtigii cumar ibn khadaab radi allahu canhu ayaa ninbaa cabay khamri in asxaabi ahaa baan weliba filayaa kolkaasaa la soo joojiyey maxkamaddii si loo ciqaabo aayad buu daliishaday si khaladaa uuu fahmay cumar binu khadaab muu ciqaabine wuu ka ishkaalkiibuu ka saaray dabeetana wuxuu markii way kugu qalloocsantae aayadda tafsiirkeeda waa caynkaa iyo caynkaasoo dadkaasaa loo jeedaayo dadkaa looma jeedee ha iska cabinuuna dib ugu noqonin sidii buu dabeetana kaga qanciyo ku tegay laakiin mar labaad hadduu ku noqdo dee markaasaan cudurdaar jirin waay marka halkaa waxaad ka arkaysaa qofku in hadii uu jahli yimaado ama shubha ay ku qallocsanto in loo cudurdaari karayo xataa gaalnimadiina ha ahaatee haddii qofku shaygaa isagoon cilmi u lahayn ay qalad uga dhacdo waxay noqonaysaa in loo cudurdaaro oo jahli loogu cudurdaaro wamaa kaana allaahu liyudila qowman ilaahay baa wuxuu uhi wamaa kaana allaahu rabbi ma ahaanin <clears throat> liyudila qowman mid qolo luminaya ku gaf xugminaya bacda id hadaahum intuu hanuuniyey kadib xataa yubayina lahum jeer uu caddeeyo maa yattaquuna wixii ay iska ilaalinayaan ina allaha bikulli shayin caliim ilaahay oo xolba ogsoon in allaha lahu mulku samaawaati walard ilaahay isagaa keligii iskale lahaanshaha samooyinkiiyo dhulka yuxyi wa isagaa wax nooleeyo waxna dila awooddaa keligii baaleh wamaa lakum idinma sugnaanin dad yahow min duuni illaah alla kayrkii ama inta alla ka sokays min waliyin wax idin difaaca markay balaaya soo jahaysato walaa nasiirin malihidin wax idiin hiiliya hadday wax idinku dhacaan ciddii wax idinku rida wax idinka hiiliya malihidin oo aan ilaahay ahayn ilaahay baa welina idiina nasiirna idiina ee isaga wilaaye iyo nasriba ka baadi doona haanbanina aayadda hore waxay sheegaysaa goorta ilaahay dadka u ciqaabaa waa maruu cudurdaar dhameeyey marka uu ku xukumaya inay yihiin dad daaliinaho ambaday waa marka uu cudurdaar dhammeeyo aayaddu saasay sheegaysa wamaa kaana allaahu liyudilla qowman qolo ilaahay ma ambinayo macnaha kuma gef xugminayo oo ma go'aaminayo inay ambadeen bacda id hadaahum intii uu hanuuniyey kadib macnaa iyagoo hanuunsanaa haddana ma odhanayo way hallaabeen xataa yubayina lahu maa yattaquun ilaa uu u caddeeyo wixii ay iska ilaalinayaan oo isagoo u caddeeya ay dhex galaan wixii uu u caddeeyey inuu waxaasi gef yahay qur-aan iyo xadiis ugu caddeeyey haddii intii ay hanuunsanaayeen kadib ay dhex galaan waxaa lagu xukumaya inay hallow yihiin laakiin iyagiio hanuunay haddii wax aan loo caddayni uu jiro oo ay sameeyaan waxaasi eh, intii aan daliil soo degin waxaasi ay sameeyeen loo qabsan maayo waxaan la xaaraan yeelin bay weli sameeyeen eh, wax aan daliil kusoo degin bay sameeyeen kolkaasaa kadib la xaaraantinimeeye xilku wuxuu saaran yahay waqtigaa la xaaraantinimeeyey laakiin intaa hore qofka waxba loo qabsan maayo aayadda macnaheedu xoogaabaad moodaa inuu isku yara adag yahay laakiin liyudilla qowman ayaa waxaa lagu fasirayaa ilaahay kuma ambasho xukminayo dad oo way ambadeen go-aan ka dhigi maayo kuwaasi waa daaliin lama odhanayo bacda id hadaahum intii uu hanuuniyey muminiin noqdeen xataa yubayina lahum maa yataquuna wixii ay iska ilaalinayaan jeer uu caddeeya markuu u wixii sameeyaan ay iska ilaalin lahaayeen dhex galaan kolkaasaa la odhanaya way halaabeen hanuun dabadiibay halaabeen hallaabeen markaasay ceeb leeyihin marka waxaa aayaddu ay tusinaysaa diintan inay diinta naxariista qofku markuu cudurdaar haysto inaan la ciqaabaynba aayaddu ay muujinaysa ilaahay isagaa milkiga samooyinka iyo dhulkabale isagaa geerida iyo nolosha labadaba haya waa awoodihii ilaahay intaasoo dhan kol hadduu rububiyada iyuu rabbiga caalamkan yahay isagaa sharci dejintana leh nidaamka la raacaya xalaasha iyo xaaraanta isaga ka suga alaa lahu lkhalqu walamr isagaa khalqiga leh amarkana isagaale ha u kala reebinoo ha odhanina ilaah adiguna khalqigaad leedahay annaguna amarkiiyo sharcigaanu leenahy labadaba isagaale alaa lahu lkhalqu walamr marka iyadoo laga soo warramayey eh, cibaadaadkii ilaahay lagu caabudayaba haddana rubuubiyadii ilaahay uu xusay labada awoodoodba isagaale subxaanah watacaala wallahu aclam